alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaa inoogu dembeeyey mowduucii ku saabsanaa madaxda muslimiinta iyo in lagu adeeco wixii aan dembi ahayn in lagu ateeco wixii dembiyana inaan cidnaba lagu adeecayn iyo inaan madaxda lagu bixin oo lala dagaalamin dulmigooda sabirka lagu sabrayaa inay ka mid tahay min usuuli ahli sunnati waljamaaca culammaduna kutubulictiqaad waa ku naskareeyaan kutubaha waxaad aad ugu arkaysaa iyadoo mas'alada culammadu ay nasgaraynayaan oo sheegayaan waa muhimmadda ay leedahay daraaddeed waayo bixitaanka lagu baxo ee la maqli waayo ee lala dagaalamo waxaa ka imanaya fasaad yacnii fitno badan baa ka imanaysa amnigii inuu meesha ka baxo oo nabadgelyo la waayo ayaa ka imanaysa oo dadka ay iscunaan ay islaayaan dhiigaggu daataan waddooyinku go-aan magaalooyinku kharaabaan marka fitan fara badan bay xambaarsan tahay sidaas daraaddeed fitnooyinkay xambaarsan tahay daraaddeed baa loo yidhi waa in markaa lagu sabraa haddii dulmi ka dhaco iyo haddii macaasiyo ka dhacdo waa in lagu sabraa qodobka anigoo hadda wax ka sii tilmaami doono insha allah waxaan kaloo aan tilmaamaya masaladii xalay aynu ka warrannay oo ah dariiqay ku imanayaan waxaynu sheegnay turuqdii culammadu ay tilmaameen ee naskareeyeen siyaalo kaloo khilaafsan hadday ku yimaadaan sidaynu tilmaannayba oo yacni siyaalo kale lagu doorto ama ay ku yimaadaan sida doorasho shacbi ah ama sida hadda macruufkaee casriga la isticmaalo oo la yidhaahdo cid waliba waxbay dooranaysaa hadday ku yimaadaan oo sidaa lagu soo doortay ku soo baxaan ha ahaato doorashada dhab inay u heleen ama ha ahaato musuq maasiq inay ku timi say doontaba ha ahaatee laakiin taladu hadday gacantuun u gasho oo maamulkii iyo awooddii ay gacanta u gasho dadkii racyad u noqdaan amniga iyo nabadgelyadana sugaan taa dambay ku noqonayaan madax ku noqonayaan waxaa la eegayaa uu nihaayada awoodda hadday gacanta u gasho amnigii iyo nabadgelyadiina sugaan dadkiina ay racyad iyo shacab u noqdaan macno loo yidhaahdo xaakim ma aha ma imanayso ee dariiqa ku saabsan xoogga iyo takhallubka ku saabsan iyo maroorsiga iyo dagaalka kii ku qabsadayba hadduu amnigii sugay dadkiina raciyad u noqdeen cid markaa ka hor jeeddoo la dagaalamayso oo yacni markaa awooddiisa aan ku jirinna aynay jirin amarkiisa la hoos yimi hadday kaasba markaa culammadii ay ku ijmaaceen oo salafkii ay ku kulmeen inuu xaakim sharciga noqonayo wixii xaakim sharciga u sugnaadayna ay u sugnaanayaan dariiqii kale uu ku yimaadee markaa sharci aan ahaynna saa si la eg hadday ka dhalato natiijadaas oo amarkii gacanta u galo oo awooddii gacanta u gasho oo ay noqoto dadka racyad iyo shacab inay u noqdaan nabadgelyadana sidaa ku sugo waxay noqonaysaa xaakim sharciya waddo kastaba ha ku yimaadee waddadaasi waddo xaaraana ha noqoto ama waddo xalaala ha noqoto dariiqan xoog xoogguba dee waddo xalaala ma ahayn laakiin waxaa laga eegay natiijada iyo nihaayada ay ku dhammaanaysaa laga eegay hadduu is yidhi xoog ku qabso dariiq qaldan buu maray wuu khaldan yahay dembi buu ku jiraa hadday u suuro geli weydo inta aanu qabsan oo taqallubkii iyo istiilaagii aanu samayn awoodduna gacanta u gelin intayna taasi dhicin xaakim sharciga maaha waa fitno laakiin hadday noqoto inuu dadkii kale ee ka hor jeeday ka awood bato ka qaalib noqdo awooddu gacanta u gasho racyadiiyo shacab ay u noqdaan amnigana sidaa ku sugo wuxuu noqonayaa xaakim sharciu noqonaya waxayna dhacday saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo cidii ka nooshahay bay dhacday asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyadoo in badani ka nooshahay ayaa waxa dhacday xaakim horo joogay oo reer bani umaye ah ayaa markaa dhintay isagoo aan cidnaba mas-uuliyaddii u dardaarmin wuxuu kaga tegay faraaq waxa dhacday cabdullaahi ibnu zubayr ayaa markaa dadkii beredada islaamka badankooda ay la baayactameen amiir buu ka noqday badanka beledada islaamka hadday tahay xijaaz hadday tahay yeman hadday tahay masar hadday tahay ciraaq hadday tahay shaam wax ka mida shaamuunbaa kala hadhay marwaan ibnulxakam waxaa la yidhahdaa wuxuu ku hamiyey isaguna baycada inuu u dhiibo cabdulaahi ibnu zubayr la baayactamo qolyaha waxay kula taliyeen war xukunkii reer bani umayaha wareejine arrinka ku dagaalan ha isdhiibin uu ku dagaalamay sagaal bilood buu dagaal waday wax ka miduu qabsaday kadibna inankiisii cabdulmalik ibnu marwaan ayaa halkii ka sii ambaqaaday oo boqor inuu yahay isaguna markaa halkii u soo fadhiistay waxay noqotay isaguna markaa ciidamada inuu diro sidii loogu dagaalamo meelaha qaarkoodna waxaaba u diro wasiir ka dhigtay xajaaj dagaalkii wax lagu dagaalamaba inta dagaalku socdo oo laba ciidanoo iska horjeedoo dagaalamaya ay ahaayeen cabdulaahi bnu cumar iyo midnaba bayco maysiin la zubayr walaa cabdimalik ibnu marwaan siduu caynka uga gaabsadee fitne ugu arkaayey oo qoladu ku soo beegmaba la tukanayey hadduu xajaajiya ku soo beegmo waa la tukanayey hadduu cabdulahi bnu zubayr iyo qolyaha la socda ku soo beegmana waa la tukanayey makaa laysla soo galay markii dambe oo cabdullahi ibnu zubeyr loogu yimi dagaalkii maku ka dhacay akhiiran markii waxa weeye ciidankii uu watay cabdullahi ibnu zubayr laga qaalib noqday isagiina la dilay waxay noqotay taladii inaan cidi ku haysan cabdilmalik ibnu marwaan iyo cidda isaga ka naa'ibkaa markaasuu cabdulaahi ibnu cumar sida saxiixulbukhaari ku sugan uu la baayactamay cabdulmalik ibnu marwaan fii saxiixi albukhaari ou ihi innii uqiru bisamci waataacati liamiiri lmuminiin cabdulmalik ibni marwan yani waxa weeye siiqada baycada uu la baayactamay waxay ku sugan tahay fi saxix albukhaari waxaan u qirayaa samci iyo taaco amiiru lmu'miniin oo cabdulmalik ibnu marwaan ah ayaan markaa samci iyo taaca u qiraya ilaahu ka yidhi wa inna baniya aqaru mila dalik ubadkayguna saasoo kalay qireen oo baycadaas waa ku jiraan shakhsi kastoo khilaafa oo ubadkayga ka midana kaanat ilfaysala baynii wa baynah markaasaa isugu kaayadamaysa waa ku kala go'aynaa naskii baycadu waxay ku sugan tahay fii saxiix albukhaari waatay a'immada qaarkood yidhaahdeen yuqtadaa bicumara fi alikhtilaaf wa yuqtadaa fi aljamaacati bibni cumar yani ibnu cumar baa wakhtiga ikhtilaafka yacni waxa weeye lagu dayanayaa in alla intii la iskhilaafsanaayey la iska wax samci iyo taacaa midnaba qolana ma siin baycana lama gelin markay taladii noqotay inay mid ku ururto oo isagu taqallubo oo gacan sarreeyo sidii baycada lagula galay wa kadalika saxaabada kalena saas la eg bay sameeyeen saas aaweed baa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxay ka noolaa iyo taabiciintuba ku ijmaaceen cabdulmalik ibnu marwaan maalintaa laga bilaabo inuu yahay xaakim sharci ah marka waxaynu u jeednaa dariiq kastaba xaakimku ha ku yimaado haddii ay dhacdo uun awooddu gacanta inay u gasho dadkuna racyadiiyo shacab u noqdaan amniga iyo nabadgelyadana uu sugo xaalka noocaas ah wuxuu noqonayaa xaakim sharciya waxaa u sugnaanaya wixii xaakim u sugnaaday ayaa u sugnaanaya waxaa ku waajibaya wixii xaakim ku waajibayey waxaana u waajibayo u sugnaanaya wixii xaakim u waajibayo u sugnaanaya xaakim sharci ayuu saa ku noqonaya haddii la yidhaahdo iyadoo awooddii gacanta ugu jirto taladiina uu isagu hayo xaakim sharciya ma aha dee fasaad bay xambaarsan tahay sharciguna fasaad ma amro sharciguna fasaad ma amro dariiqyada fiican in lagu markaa uu ku yimaadaa waa labada dariiqi hore waa dariiqu lbaycati waalikhtiyaar ama waa dariiqu listikhlaaf aw ilcahdi walwasiya labadaa dariiq ayaa laba dariiqoo fiican ah dariiqa saddexaad lafteeda waxaa keensatay dani ku khasabtay natiijada dambaana laga eegayaa haddii waxa ka dambeeye ee natiijadii aynay ka dhalan dee xaakim sharciga ku noqon maayo xaakim sharciga kuma noqonayo walow isagu haba awood bato oo cidda ka hor jeedaa awooddiisu ha yaraato xaakim sharciga ku noqon maayo isagaa labada awood badan yacni kuma noqonayo marka dariiqyada aan sharciga ahayn waxaa laga eegayaa uun in marka waxa weye awooddu gacanta u gashay amnigii u sugay dadku racyad u noqdeen yani waxawe takhallub uu sameeyey oo marka gacanta yani marka uu ku hayo awooddii ay gacanta ugu jirto ciidamadii isaga ka amar qaadanayaan dadkiina racyad iyo shacab ay u yihiin yacni markaa taas ayuumbaa laga eegayaa markaa taasi sidaas yada weeye waxaanay culammada qaarkood ka qaataan wain ta'ammara calaykum cabdun xabashiyun xadiiska laftiis bacdu ahli cilmi waxay ku fasireen ta'amara yacni waxa weeye siiqadu waxay u eg tahay inuu isagu iskii amarka markaa u samaynayo ta'amur tafacul min alamri isagaa isku kallifaya marka taqallubkay ku fasireen bacdu ahli cilmi addoonka xabashigiina waxaa la garanayaa jagadan addoon ma qaban karo shuruuday leedahay cidda ummadda u noqonaysa imaamka u noqonaysa ama mas-uulka u noqonaysa imaamka guud noqonaysaa shardi waxa ah inuu qurash yahay oo nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam axaadiista mutawaatirka ala'immatu min quraysh madaxdu quraysh bay ka mid noqonayaan saas aawadeed markii nebigu sala allahu aleyh wasalam geeriyooday qoladii ansaarta waxay isugu tageen saqiifatu bani saacida iyagoo doonaya nin ansaarta ka mid mida ah inay baycada siiyaan oo baycada la galaan oo sacdu bnu cubaada ayay rabeen baa la yidhi saxaabadii muhaajiriinta ahayd waxay ogaadeen qoladii ansaartu inay halkaa isugu tageen abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo waa ogaadeen iyo muhaajiriin kaleba dabeedna markaa waxa waa u tageen muhaajiriintana in badanoo ka mid a u tagtay halkii baa lagu wada hadlay markaasaa dabeedna loo sheegay xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam in mas-uuliyadda guud iyagu aynay lahayn oo nebigu uu yidhi ala'immatu min quraysh madaxdu quraysh bay ka soo baxaysaa waa xadiis mutawaatira ah saxaabo fara badani soo wariyeen markaasaa waxa weye qolyaha ansaarta qaarkood yahay mina amiir wa minkum amiir idinkuna amiir baa yeelanaysaan haddaad muhaajiriinta tihiin annaguna amiir baannu yeelanaynaa waa laga wada hadlay amiirku inuu mid qora noqonayo naxnu alumaraa wa antum alwasaraa waa ku qanceen markii caynkaas ay noqotay halkaasaa lagula baayactamay abubakrin asidiiq radia allahu canhu marka sidaa xadiidka nebigu sheegaayo ala'immatu min quraysh ayaa jamaahiirta culammadu qabaan cid shaadowday oo markaysa markaa sida saxda ah khilaaftay waa jirtaa oo khawaarijta iyo de waxay yidhaahdeen yacni waxa weeye quraysh inuu noqdo waxaa ka fiicanba reer yar inuu noqdo si waxa weeye haddii loo doono loo tuuri karo waa ra'yi waa ra'yi qad yadil nebigu wuxuu leeyahy sala allahu aleyh wasalam ala'immatu min quraysh iyaguna waxay leeyihiin inuu reer yar noqdaa fiican ya reer yar inuu noqdo reeraha waaweyn aanu noqon ayaa markaa fiican yaday caynkaa tahay oo asalku uu yahay sharti inuu tahay inuu qurash yahay waxayna ku saabsantahay waa cinda alikhtiyaar la cinda alidiraar ayaa haddana nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam ismacuu wa atiicuu wa in ta'ammara calaykum yani maqla oo ateeca walow amiira haba idiin noqdo addoon xabashiya ha noqdee maqlo ateeca maxaa la tilmaamaya waxaa la tilmaamayaa xaaladda ay keensatay yacni waxa weeye daruuradu oo cidi ay madax noqoto shuruuddii aan oofsani cidaan shuruuddiisii dhammaystirnayn in waxa weeye axkaamtii imaamka inuu yeelanayo oo la maqlaayo oo la ateecayo ayuu markaa xadiisku sheegaya taas iyadaa ayuu markaa sheegaya oo laga qaadanaya marka naska iyo ijmaacaba saasaa loogu deliishaday bacdu ahlicilmi oo ku fasiray waa jiraan wa in ta'amara calaykum in looga jeedo eh, inuu jagooyinka ka hooseeya in addoon uu u cayimo sidaa bacdii ku xambaaray waa jiraan una cuskaday riwaayada kale soo aroortay wain istucmila calaykum cabdun xabashiyun laakiin waxay kala noqonayaan haddii makhrajka xadiisku kala duwanaado in laba xaaloo kala duwan laga tilmaamaayo oo isku xadiis aynay ahayn ya ayay marka waxa weye noqonaysa oo labada mid walba ay markaa ka imanaysa calaa kulli xaal yacni sida culammadu marka ay sheegeen saas yada a weeye masaladaasna waa caynkaas waxyaalaha ay culammadu sheegeen waxaa ka mid a madaxda inaan la habaarin ee madaxda loo duceeyo waayo habaarka la habaaraa waxay sababaysaa inay waxa weeye shaytaankii loo sii caawiyo ummaddiina dhib bay ku tahay hadduu sii kharrimo waxay sababaysaa taasi markaa fasaad badan baa ka sii dhalanaya saas aawadeed baa laga soo wariyey culammadii hore ee salafka inay qaarkood xataa yidhaahdeen sida fudayl ibnu ciyaad low kaana lii dacwatun mustajaabatun la dacawtu lisultaan haddaan yeelan lahaa hal duco oo la aqbalayo oo la odhan lahaa duco keliyaa laga aqbalayaa ducadaas iyadu waa maqbuul waa mustajaabo ducadaa naftayda uguma duceeyeene waxaan ugu ducayn lahaa ninka madaxda ah ninka madaxda waan ugu ducayn lahaa sababtu waa maxay haddaan naftayda ugu duceeyo nafcigeedu anigu igu koobnaanaya laakiin haddaan ninka madaxda ugu duceeyo waxtarkeedu wuxuu u sugnaanayaa muslimiintao dhan buu anfacaya waayo hagaaga uu hagaago ummad baa ku hagaagaysa ummad ayaa ku hagaagaysa aad iyo aadna waxay u diidi jireen yacni culammadii markaa salafku in markaa la habaaro madaxda in la habaaro ayay aad iyo aad u diidi jireen ilaa ay yidhaahdeen calaamaadka ahlulbidac ay ka mid tahay habaarka madaxda la habaarayo calaamadaha marka ahlulbidaca lagu garanayo cidda markaa sunnadii khilaaftee bidcowday calaamadaha lagu garanaya ka mid tahay ilaa ay yidhaahdeen oo alimaam albarbahaari uu yidhi waidaa ra'ayta arajula yadcuu cala asultaani faclam annahu saaxibu hawaa haddaad aragto nin habaaraya ninka madaxda ah waxaad ogaataa inuu yahay mid bidca u saaxiiba inuu yahay ogow inuu bidca u saaxiib yahay ogow waidaa ra'ayta arajula yadcuu lisultaani bisalaax haddaad aragto nin u ducaynaya ninka madaxda ah salaax iyo wanaag ugu ducaynaya haddaad aragto Eh, faclam annahu saaxibu sunnatin in shaa allah waxaad ogaataa inuu sunno u saaxiib yahay ogow yani kitaabkiisa sharxu sunna ee ictiqaadkaabuu ku odhanaya waxaaba laga dhigay calaamaadka lagu garanaayo ruuxa marka ahlubidca ahaa iyo ruuxa ahlu sunnaha ah inay ka mid tahay in waxaweeye ruuxa ahlu sunnihii inuu u ducaynaayo salaax iyo wanaag ugu ducaynayo ninka madaxda ah hadduu habaarayana shakhsiga habaarayana inuu yahay calaamad lagu garanayo inuu ahlubidac yahay yacnii saas yada ah ayuu markaa tilmaamaya sidaas ayuu tilmaamaya wuxuu yidhi abu cuhmaan asaabuuni oo culammadii ahlu sunnaha ka mida afar boqol iyo sagaal iyo afartankii hijriga dhintay kitaabkiisa caqiidada wuxuu ku odhanaya caqiidatu salaf asxaabi alxadiis wayarawna adducaa'a lahum bilislaaxi waltawfiiqi walsalaaxi wa basti alcadli fi alraciya ahlu sunnuhu waxay u arkaan ducada loo ducaynaayo madaxda oo loogu ducaynaayo hagaajin ay wax islaaxiyaan iyo waafajin wax la waafajiyo iyo salaax ay hagaagaan iyo cadaaladda inay ku faafiyaan yacni shacabka in sidaa loogu duceeyo ayay u arkaan yacni inay tahay markaa mid mashruuca inay tahay ayay u arkaan marka wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye ahlu sunnuhu waxyaalaha lagu yaqaano inay ka mid tahy wuxuu kaloo barbahaari u odhanaya fa umirna an nadcuwa lahum bisalaaxi walam nu'mar an nadcuwa calayhim waxaa layna amray inaan ugu ducayno salaax iyo markaa hagaag iyo wanaag nalama amrin inaynu habaarno wa in dalamuu wa jaaruu dulmi haba la yimaadaan iyo jawrbae laynama amrin inaynu markaa habaarno lianna dulmahum wa jawrahum calaa anfusihim waayo dulmigoodu wuxuu markaa dhibayaa nafahooda wa salaaxahum lianfusihim walilmuslimiin salaaxooda iyo wanaaggooda iyo hagaagooduna nafahooda iyo muslimiintaba waa anfacaya labada mid walba waa anfacaya waxaanu dhintay barbahaari saddex boqol iyo sagaal iyo labaatankii ayuu dhintay hijriga abubakar alismaaciili waxau yidhi isaguna qarnigii afraad noolaa saddex boqol iyo koob iyo toddobaatankii hijiriga kitaabkiisa caqiidada ictiqaadu ahli sunna wayarowna adducaa'a lahum bisalaaxi waalcadfi ila alcadl ahlu sunnuhu waxay u arkaan ducada loogu ducaynaayo madaxda wanaag loogu ducaynayo salaax ay hagaagaan iyo cadaaladda markaa in xaggeeda loo iiliyo yacni in loogu duceeyo inay mashruuc tahay u arkaan yacni kitaabkiisa caqiidadu saa ku odhnay culam badan baa sheegay oo macnaha noocaasoo kale a tilmaamay ilaa ay yidhaahdeen ruuxa waxa waxaweeye ku sabra jawrul a'imma ku sabra madaxda dulmigooda ku sabra oo caynkan sameeya oo sidan sameeya wa dacaa lilwulaati bisalaaxi waxaja macahum wajaahada macahum kula caduwin lilmuslimiin fasallaa khalfahum aljumucata waalciidayn faman kaana hada wasfuhu kaana cala asiraati almustaqiimi in shaa allah sida odhanaayaba aajurri shareecada uu ka odhanaayo marka yacni waxa weeye salaaxa in lagu duceeyo aan la habaarin oo shaytaanka loo sii caawin ilaa haddii la habaaro shaytaankii baa loogu kaalmaynaya inuu sii kharrib may ka qayb qaadanayso marka waxa weye shaytaankiina in loogu kaalmeeyo ma waa in waxa weeye markaa loo duceeyaa waxaanay ka mid tahay nusxigooday ka mid tahay wayarda lakum salaasan an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shayan ilaahay saddex buu idinka raalli yahay inaa caabudaan oo aydan waxba ugu sharig yeelin wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu yayna xadhigga ilaahay qabsataan xaalaa dhan tihiin oo aydan kala tegin wa an tunaasixuu man wallaahu allaahu amrakum iyo inaa u nasteexaysaan ka ilaahay mas-uul uga dhigay amarkiinna arrinkiinna uu mas-uul uga dhigay inaa u nasteexaysaan nusxigii waxaa soo gelaya in qaladkii lagu baraarujiyo oo loo nasteexeeyo in waxa markaa loo duceeyo in wanaagga markaa lagu kaalmeeyo wixii wanaag ah in lagu kaalmeeyo yani marka ayaa soo gelaya markaa nusxiga soo gelaya wixii qalade uu ku qaldamana yani marka waxa loo tago oo loo naseexeeyo haddaanu ruuxu u tegi karayn cidda u tegi karaysa waa inuu ku baraarujiyaa ou yidhahda arrinka noocaasa ayaa jira ee waxa weeye markaa kala hadal aduu ka aqbali karaa adigaa laga yaaba marka inaad markaa gaari karto yacni qaabka noocaasoo kalea yani waxaweye in lagu dadaala culammadii salafka waxaad arkaysaa madaxdii soo martay qaarkood waxay ahaayeen dee qaar aad u kharriban iminka nin xajaaj ibnu yuusuf la yidhaahdo athaqafi ayuu cabdulmalik ka dhigtay gacantiisa midig ninkaasina wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dulmi badanoo u kharriban dhiigguna aan waxba la ahayn madaxdii ka horraysay qaarkood waxay sameeyeen marka ruuxu khaldamo qaar waxay ku tacsiiri jireen inay xidhaan qaarkood timaha ay xiiri jireen ruuxa inay timaha ka xiidhaan nooc tacsiira markuu isagu yimi ayuu yidhi haadaa cabas ruux la xidha iyo ruux timaha laga xiira iyo waxaas waa iska dheelleel seeftuu kaga shaqaysiiye wuxuu uhi korkuun baa laga jaraya khalaa'iq fara badan buu laayey asal ahaan wuxuu ahaan jiray macallin macallin qur'aan macallin qur'aan buu ahaan jiray laakiin dee wuu kharribme waxay noqotay inuu markaa dhiiggii dadka inuu waxa weeye uu aaba yeeli waayo hishaam ibnu xasaan oo taabiciinta ka midi wuxuu yidhi axsaw man qatala alxajaaju sabran fabalaga mi'ata alfin wa ishriina alfa qatiil imaamu tirmidi baa ku soo warinaya fii jaamicih wuxuu odhanayaa waxaa la tiriyey inta uu xajaaj barhka ku dilay yaa barka inta la taagay hadda ma aha inta goob iyo dagaal lagu dilay maaha inta inta la qabtay kaabadda lagu xidhay ee uu dilay baa la tiriyey markaasaa waxay gaadhay boqol iyo labaatan kun waa boqol iyo labaatan kun waa sabran sabran waxay sheegaysaa yani waxa weye ciddi uu saa u dilay marka dadkaa uu laynayaa dee waxa weeye waa taabiciintii bay u badan yihin ila wakhtiga uu dhintayba waxa weeyaan waa dhowr iyo sagaashankii hijriga hadda maaragta hataa culamo waaweyn baa ku jiray markiisaa rag gullaayey saciid ibnu jubayr baa ka mid ahaa waatuu imaam axmed yidhi saciid ibnu jubayr waa la dilay iyada oo arlada waxa ku sugan oo dhammi ay u baahan yihiin cilmigiisi xajaaj baa dilay xajaaj ayaa dilay bale wuxuu lahaa maqaalaad kufri ah oo wakhtiyada qaarkood gaalnimo oo ka soo baxay fii bacdi alaxyaan oo sababta keensatay hadallada kufriga iyo gaalnimada uu ku hadlay inay taabiciinta qaarkood ku gaalaysiiyaan bacdu taabiciin waxay u qabeen inuu milladda ka baxoo gaaloobay ya saciid ibnu jubayrna saasuu u qabeen maxaad ugu baxdaa la yidhi isagaaba dee markuu qabtay markaa weydiiyey ilaa aad gaalowday kuguma bixin buuri ilaa aad gaalowdo milladda ka baxday kuguma bixin jamaacaad taabiciinta ka midaa gaalaysiin jiray akarka haddana salafku waxay ahaayeen iyagu qaaraan u arkayn milladda inuu ka baxoo gaaloobay qaaraan u arkayn bay ahaayeen oo wixii khayra lagu addeecaayey khayra lagu addeecaayo ayay u qabeen aan laguna baxayn xasanulbasri markii la weydiiyey xajaaj laga cawday wuxuu idhi xajaaj waxba ha ka cabanin camalkiinni weeye camalkiinnibaa baa xumaadoo markaasuu xajaaj noqday xajaaj buu dhalay wallahi waxaan ka baqayaa buu yidhi haddii markaa waxa weye xajaaj tago daayaradii iyo doofaaradu in madax laydinka dhigo ya yanii madaxda xun waxa sababa dadku inay xumaadaan haalibka shacabku hadday xumaadaan madax xun baa lagu sallidaa wakadalika nuwallii bacda aldaalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun daalimiinta qaarkoodba qaarka kale ayaa mas-uul looga dhigaa waa karbaash la doonaya dadka in lagu karbaash dariiqa lagaga baxayaa waxa weeye waa in marka hagaag iyo wanaag lala yimaado ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xata yugayiru ma bianfusihim ilaahay qolo waxa ku sugan ma beddelaayo ilaa ay beddelaan waxa nafahooda ku sugan waxa nafahooda ku sugan ilaa ay beddelaan ma beddelaayo xaaladdooda ma beddelaayo xasanulbasri waxauu yidhi xajaaj waxaa laydinku salliday ciqaab laydinku ciqaabayo falaa tucaariduu cuquubat allaahi bisayf ciqaabta ilaahay seef ha ku caaridino ha kala hortegina haddii ciqaabta ilaahay seef lagu markaa lagala hortago kaanat aqtac mid gooyn badan bay noqonaysaa walaakin calaykum asakiinatu watadaruc ha yeeshee waxa idin saaranoo laazim idinku ah yacnii inaa ilaahay isu dhuldhigtaan oo ilaahay baridaan oo ilaahay u toobad keentaan yacni taasaa markaa idin saaran marka dariiqa laga bixi karaa taas weeye waan garan karraa imaam axmed ibnu xambal wakhtigiisii fitnatu khalqi alqur'aan iyadoo madaxdii ay qaadatay ictiqaadka xun waa ictiqaad kufri ah oo lagu kadiyey oo dadka ay ku imtixaaneen oo ay ku khasbeen oo ay ku dirqiyeen oo ay ku garaaceen oo ay ku xidheen ya ayaa haddana maca daalik markii la yidhi aan ku baxno wuxuuhi maya ya waa in la sabraa hadda madaxdii caqiide kufriya oo gaalnimo ah baa lagu kadiyey oo ay caqiideeyeen caqiide gaalnimo ah baa lagu kadiyey oo ay ictiqaadiyeen dadkiina ku khasbayaan maaha naftooda keliya u ictiqaadiyeen waa ku dirqinayaan ya a'immadii islaamkay ku dhibaataynayaan oo la xidhaya oo la garaacaya oo qaarkood jeelkay ku dhinteen oo loogu hanjabayaa dilkii loogu hanjabayaa oo gaaladii hadday qafaashaan haddii caqiidadaa aanu ictiqaadsanayn lasoo furan maayo oo jago loo dhiibi maayo hadday tahay imaamatulmasjid iyo hadday tahay qadaa iyo hadday tahay waxa weeye tacliim yacni wax yacni shaynaba ruuxaan caqiidadaa rumaysan in loo dhiibi maayo ya shakhsi kastaoo ay sugnaato inuu caqiidadaa khilaafsan yahay waa jeel iyo garaac garaacaasna waa lagu celcelinaya a'immadii lagu garaacay imaam axmed ibnu xambal baa ka mid iyo ah a'immo kaleba a'immada qaarkood iyagoo xidhxidhan bay dhinteen culamada qaarkood jeelka laftiisay ku dhinteen ardayda shaafici ardaygii ugu weynaa oo buwayti ah isaga ka naa'ib noqon lahaa jeelku ku dhintay haddana maca daalik yacni imaam axmed ibn xambal imaam ahli sunnati waljamaca waxau yidhi yani marka waxa way inaan lagu bixin hada khilaafu alaahaar addimaa addimaa waxaan ilaahay kaga baqa dhiigaga muslimiinta madaxdanna markan kuma gaalaysiin arrinka ay ku dhaceen oo dee garasho la'aan aynay garanayn arrinkiina lagu kadiyey ayuu markaa u arkay saas aawoode inay gaala yihiin uma qabin inay gaala yihiin uma qabin amiirulmuuminiin inuu yahay buu qabay markaasuu lahaa bixitaanka lagu baxayona waa khilaafu alaahaar yani fitnaana ka dhalanaysa markaasay yidhaahdeen oo waxaynu ku jirraa miyaynay fitna ahayn markaase haddii fitna khaasa waa fitna gaar ah oo innaga gaarnimo inoo haysata laakiin haddii marka lagu baxo waxaa dhacaysa fitna caama fitna guud baa dhacaysa waddooyinkaa go'aya amnigaa khalkhalaya yacani waxa weeye waxay noqonaysaa in umuuruhu fasahadaan nabadgelyadii marka faraha ka baxdo waddooyinku go'aan dhiigaggu daataan marka fitna caamma imanaysaa laakiin taynu ku suganna waa fitna khaasa hadday eeg nadarka markaysa marka ahlucilmiga iyo sida marka ay ahaayeen waxaad arkaysaa in marka aad iyo aad yani marka ay ugu dadaalayeen sida markaa saxda ah dheefta naftooda inaynay eegayn ayaa ka muuqata waxaa lagu adeecayaa ma wixii ilaahay ka raalli yahay keliya bimacnaa ma wixii qurba aba yani waxaa lagu ateecaya waxaa soo gelaya waajibaadkii waxaa soo gelaya sunnayaashii waxaa soo gelaya mubaaxaadka laftooda mubaaxaadka marka hore qurbayayna ku sugnaane laakiin markay amraan waxay noqonaysaa mardi shay ilaahay agtiisa laga jeceliyay noqonaysa in lagu ateeco yaguna amarka ay jeedinayaan waa inuu noqdaa calaa xasabi almaslaxa sida markaa aslaxa ah mar walba inay amraan ayaa waajib ku ah waayo sida aslaxa ah ee wanaagga badan inay yeelaan yaa afcaashoodu sida agoonta cidda mas-uulka ka ahee maamulaysa xoolahooda siba siday uga doorka roon tahay inay yeelaan waajib ugu ahayd ayaa umuuraha muslimiintana iyagu sidaa inay ka yeelaan baa waajib ku ah siday culammadu sheegeen ya walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii axsan saas aawadeed waa ka yidhi markaa cumar bnu khataab waxaan dejinayaa meeshii waxa weeye xoolaha agoontoo kalaan dejinayaa yacni waxaan mas-uuliyaddan hayo iyo xoolaha markaa hoos imanaya halkaasoo kalaan dejinaya marka culammadu waxay ka qaataan halkaas in la marinayo marka waxaa kale jira halkaa masale aan yaro baraarujiyo shayga nasan loo xalaaleeyey xaakimku ma mancin karo laakiin shayga nasan aan loo xalaalayn ibaaxa asliya laga qaatay maslaxa hadday ula muuqato waa mancin karaa waa diidi karaa waa faa'iido waxaa kala duwan masale nasan loo xalaaleeyey waxaa dhacday dadka qaarkood inay yidhaahdeen beledada qaar ninku ma guursan karo gabadh wax ka badan markaasaa laga yaabaa inay qaar yidhaahdaan oo guurka tacadudka uu samaynayo oo dumar kala guursanayaa ninkani dee waajibna ma ahayn sunnana ma ahayn waxay shay mubaaxa bishartihi shay bannaan bay ahayd oo xalaal ah haddii shuruuddeeda la helo marka mar hadday caynkaa taho xaakimkii uu yidhi marka ayaan la guursanin gabadh kale miyaan lagu ateecayn ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahen taa lagu ateeci maayo waayo shaygani waa shay xalaal eh, laga dhigay oo nasan ilaahay u xalaaleeyey marka waxay noqonaysaa diidmada la diidayaa shaygii ilaahay nasan u xalaaleeyey in la beddelayo taasay noqonaysa alcallaama axmed maxamed shaakir kitaabkiisa tacliiqaadka uu ku leeyahay musnadka imaam axmed faa'iidada waa ku baraarujinaya waxaan odhanayaa labada masale farqaa udhexeeya laakiin shay ibaaxa asliya iska ah hadduu xaakimku mid manciyo xaalka noocaasa waa lagu ateecaya laakiin markuu mancinayo calaa xasabi almaslaxa waa inay noqotaa wuxuu mancinaya cala sabiil mihaal qawaaniin lmuruur waddooyinka marka la marayo gawaadhidu haadadka ay kala yeelanayaan nasan sharciga uguma soo aroorin inuu gaadhigu xagga midig leeyahay oo mid waliba xagga midig markaa waddada uu ka maraayo geestu u socdo xagga bidix iyo xagga midig mid walba waxay noqonaysaa un ibaaxa asliya laakiin xaakimku markuu mid amro beled beledada ka mida ka talinaya oo uu yidhaahdo marka waxa weeye gaadhigu wuxuu leeyahay midigta beledada qaarkoodna bidixday ka dhigaane buldaantay ku kala duwan tahay waa ikhtiyaarka sida dee xukuumaddu dooratay ku xidhan tahay hadduu yidhaahdo markaa midigtuu leeyahay ee gaadhi kastaaba haadka midig waa inuu maraa ama uu yidhahdo cagsiga gaari kastaaba haadka bidix waa inuu maraa waxaa laazim ku ah dadka inay ku raacaan oo ku ateecaan waayo arrinka noocaasoo kalea waxaa loo amrayaa limaslaxati innaas waa si nafaha dadka loo badbaadiyo waa si xoolahooda loo badbaadiyo haddii aan la ilaalin oo aan saa loo marin oo ayna gawaadhidii haad kala yeelan waxaa ka imanaysa inay isku dhacaan taana nafihii baa ku baaba'aya nafihii baa ku tegaya xoolihii hantidii baa ku baaba'aysa hantidiina waa ku baaba'aysaa waa ku burburaysaa nafana waa ku dhimanayaan waana ku dhaawacmayaan saas aawadeed waajib waxa ah inaan la khilaafin ruuxa mukhaalafada markaa sameeya ee u badrheedhaa yani waa ku dambaabaya yudnib aasim buu ku noqonaya waayo yacni waxa weeye arrinka noocaas ah waxyaalihii lagu atiicayay madaxday ka mid tahay khilaafkeedana mafaasid iyo fitan baa ka imanaya mafaasid baa ka imanaya marka waxa weeye waxa kala duwan shay nasan loo xalaaleeyey marka ma mancin karo tacadudkii waayo tacadudkii wuxuu noqonayaa mid waxa weeye mashruuca marka bedelaad baa ayuu noqon kartaa yani marka waxa la beddelayo sidii mashruuca ahayd marka waxay noqonaysaa ta noocaasoo kale macsiya ayay noqonaysaa inuu yani macsiyo uu markaa amarka uu sidaa amraa waxaa laga yaabaa in la yidhahdo dee cadaaladda lamaba awoodi karo dee taasi waa arrin shakhsiga u taalla lama odhan xaakimka markayse markaa dadka si caama uga mancinaya laakiin shakhsigu haddaanu cadli ku samaynayn isaga khusuuskiisay mamnuuc ka tahay laakiin maaha dadkao dhan bay mamnuuc ka tahay maaha sheekhu waxa uhi raximah walimsaaku can takfiiri ahli lqiblati walbaraa'atu minhum fima axdatuu maa lam yabtadicuu dalaala waxaa kaloo inagu waajiba ayuu calayna alimsaaku in laga gaabsado layska daayo can takfiiri ahli lqibla ahluqiblaha in la gaalaysiiyo in layska daayo waalbaraa'atu minhum iyo in laga beri noqdo fiima axdatuu waxay soo darisiiyeen gudihiisa laga beri noqdo maa lam yabtadicuu dalaala inta aynay bidcaysan baadi aynay bidcaysan maa lam yabtadicuu dalaalan intaynay baadi bidcaysan waa in markaa waxa weeye laga beri noqdaa oo sidaa lagu gaabsadaa aan lana gaalaysiin yagana laga beri noqdaa ficilka ay soo darisiiyeen maa lam yabtadicu dalaalan intaynay baadi aynay bidcaysan yacnii baadidii markaa waxaa kufriga weyn ahayd baa lagu xambaari karaa faman ibtadaca minhum dalaalan kii waxa weeye bidcaysta minhum xaaluu madaxda ka mid yahay dalaalan baadi bidcaysta kaana calaa ahli qiblati khaarija wuxuu noqonayaa ahlu qiblaha mid ku baxay buu noqonaya wa min addiini maariqa diintana mid ka xuub siibtuu noqonaya wa yutaqarabu ila allaahi caza wajal xagga ilaahay waxaa loogu dhowaanaya bilbaraa'ati minhu in laga beri noqdo wa yuhjaru waa laga haajiraya waa laga dheeraanaya wa waa la xaqirayaa wa tujtanabu waxaa laga fogaanayaa uqudatuhu yani bidcadiisaa laga fogaanaya uqudada asal ahaan waxaa la yidhaahdaa qanjirka waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa waxyaalaha marka waxaweye ka soo baxee daacuunka yani marka waxa marka qofka daacuun ku dhaco ama cid daacuun ku dhaco waxyaalaha ka soo baxa ayaa markaa la yidhahdaa yani waa tii axaadiista ku soo aroortay markii laga warramayo daacuunka guddatun ka guddati albaciir yani waxa weeye bidcadii baa marka waxaa lagu shabahayaa yani waxaweeye burooyinka daacuunka soo baxayo kalea lagu shabahaya ama bicibaara ukhraa yani kansarada iyo waxyaalahan burooyinka ay leeyihiin burooyinka daacuunka soo baxaya ayaa lagu shabahaya marka waxaa laga dhigayaa in bidcadii hudada lagu magacaabay wa waa laga dheeranaya hudatuhu yani waxaweeye finankiisa daacuunka laga dheeranaya waxaa loo jeedaa bidcadiis fa hiya acdaa min ghudat aljarab yani bidcadu waa ka gudub badan tahay waa ka tallaabis badan tahay min ghuddati ljarab yacni cadhada finankeeda waa ka tallaabis badan tahay sida loo kala qaado ee u gudubto cadhadu si ka daran bay u gudbaysaa macnahaasaa laga tilmaamaya xadiiska aynu soo aragnay ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allaahi fiihi burhaan ahlucilmigu waxay yidhahdeen shuruudaa laga qaadanaya xadiiskaas shuruudda bixitaanka kow waxaa loo shardinayaa waa in gaalnimo ay tahay markaa sabab faasiqnimo loogu bixi maayo iyo wax gaalnimo ka sokeeya waa inay tahay kufri waa shardi shardiga labaad kufrigaasi waa inuu yahay bawaax yacni mid cad oo laa yaxtamilu ta'wiilan ghayra alkufri ta'wiilaan gaalnimo ahayn waa inaanu aqbali karin sida culammada shuraaxda ku fasireen ee eh, hadduu ta'wiil kale aqbali karo looguma baxayo waa shardi labaad ashardu thaalis waa inuu marka yahay mid xujo iyo daliil ilaahay looga hayo cindakum min allaahi fiihi burhaan burhaan waa awdaxu daliil waa daliilkii uga caddaa ilaahay waa in daliil looga hayaa kuma filla sheekh hebel baa yidhi waa gaalnimo waxaasi ee shardi waxa ah cindakum min allaahi fiihi burhaan daliil waadix ah waa in ilaahay looga hayaa waa shardiga saddexaad shardiga afraad waa inuu yahay mar'i an taraw ya malayaal kuma filla malayaal isa soo tarayaa waxay sheegayaan ninkan inaanu diinta islaamkaba haysan haddii la yidhaahdo ya iyo qaraa'in xoog badan ayaa sidaas markaa tilmaamaya kifaaya maaha an taraw baa xadiisku sheegayaa waa inuu yahay mar'i an tadunnu lama odhan marka waa inuu yahay mar'iyun bilbasar kufriga ama gaalnimadaasi ama waa inuu yahay macluumun yaqiinan oo ru'yadu ru'ya qalbiya ama ru'ya basariya ru'ya qalbiya waa la mid xadiisku wuxuu ku saabsan yahay ru'ya basariya wakada ru'ya qalbiyana waa la mid macluumun yaqiinan hadday tahay waa shardi afraad waa afar shardi cidda xukumaysaa waa inay tahay cid cindiye cindakum min allaahi fii burhaan cindiya ahliya waa inay leedahayoo shareecada marka aqoon waa inay u leedahay ay ehel u yihiin inay wax xukumaan oo yidhahdeen cindii kada haddaanu cindiyo lahayn cibro ma leh waxna lagu dhisi maayo waa afar shati marka qaraa'in iyo amaaraat iyo malayaal iyo dunuun kuma filla xadiisku markaa intaasuu tilmaamay ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan shayga hadduu ixtimaali karo kufri iyo gaalnimo gaalnimo iyo khayrkeed hadduu labadaba aqbali karo looguma baxayo waayo bawaax baa loo shardiyey laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri waxaad arkaysaa sida loo adkeeye sharcan ayaad arkaysaa afartaa shardi markay dhammaystirmaan ahlucilmiga waxay yidhaahdeen hay'atu kibaar alculamaa culammada qaarkoodna si gaaray u qoreen sida markaysa marka alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin bayaan hay'atu kibaar alculamaa bisacuudiya ay marka waxa weeye soo saareen oo mawduuca takfiirka iyo ku saabsan na waxa weeye sidaas waa u istintaajeen daliil kastaa waa uga istimbaadeen afartaa shardi markay dhammaystirmaan waa in la helaa awood in loo leeyahy hadda ninkii waa gaal gaalnimadiisu waa caddahay kufriga uu la yimi waa waadix waa shay yaqiin loo og yahay ama indhaha lagu arko waa shay burhaan loo hayo waa shay laa yaxtamilu taawiilan hayra alkufri bacda dalik maxaa sharti ah waxaa shardiga ah in awood loo leeyahay in isaga meesha laga tuuro oo muslim lagu bedelo ee haddii awoodda aan lahaynin walow haba gaaloobee lagu bixi maayo shardigaa kale xadiisku ma sheegin xaggaa laga qaatay shardigaa kale waxaa laga qaatay yacni markaa adilada kale sharcigaa laga qaatay waayo awaamirta sharcigu waxay ku dhisan tahay istitaaco xataa arkaantii baa istitaaca la sheegay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila ya soonkii xataa ruuxu markuu awoodi kari waayo dibna inuu ka awoodi karayo aan la filayn ee la isleeyahay dibna kama kari karo dee fidya loo yeelay wa aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin salaaddii wuxuu awoodi kari waaye waa ka dhacaysaa salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan ila akhirihi fataquu lah ma statactum laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha ya xadiiskii waxaa ku soo arooray tirmidiga laa yenbagii liaxadin an yudila nafsah qaaluu kayfa yudilu nafsah qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq qofkii uma habboona inuu naftiisa dulleeyo markaasay waxay yidhahdeen yaa rasuul allah siduu naftiisa u dullaynaya wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq wuxuu isu bandhigayaa xagga waxa weeye markaa balada waxaanu kari karayn ayuu isu bandhigaya yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq marka waa in istitaaca loo leeyahay mafsado ka badani hadday ka dhalanayso bimacnaa ruuxii ma awoodi karo ciddani ma awoodi karto in isagii intay ka saarto meesha muslim ay ku beddesho qudro haddaynay u lahayn fitna dadkii u sababi maayaan ee waxaa waajiba in weeye e, la daayoo la sabro ayaa waajiba sidaas ayaa waajiba naseexo waxa lagu wadi karo haloo naseexeeyo hana la sabro yacni marka ilaa uu tegayo ama hagaagayo ama awood loo helayo waa markaa uu gaaloobee shuruudahaasi dhan yihiin ayay saa noqonaysa sheekhu wuxuu inoo tilmaamay ahlu qiblaha gaalaysiinta la gaalaysiinayo in laga gaabsado inay tahay arrin waajiba ah. ahlu qibla yaa la yidhahdaa ahlu qibla waxaa la yidhahdaa cidda qiblada ictiqaadsan ee u tukanaysa ee kacbada ka qiblo yeelanaysa muslimiintaa loo jeedaa waxaanay ku dhacaysaa cid kasta oo asalka islaamnima u sugnaatay gaalnimo cadna aan la iman waa ahlu qibla hadday gaalnimo cad la yimaadaan ahlu qiblihii waa ka baxeen walow haba yidhahdo waanu tukanayaa laakiin haddaanu gaalnimo cad la iman asalka islaamnimana u sugnaatay wuxuu noqonayaa min ahli qibla fisqi iyo dulmi wuxuu doonaba hala yimaado marka gaalaysiinta la gaalaysiinaya waa in laga gaabsadaa mawduuca ku saabsan takfiirka ama gaalaysiintana adilada waxaa laynoo sheegayaa inaan markaa lagu degdegin waayo hadduu ruuxu markaa cid gaalnimo ku sheego uu yidhahdo waa gaaloobay haddaanu ruuxaasi gaaloobin isagay ku soo noqonaysaa oo dembigii buu xambaaranaya oo nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam ida qaala arajulu liakhiihi yaa kaafir faqad ba'a bihi axaduhuma yacni xadiidka saxiixa ee bukhaari saxiixiisa ku soo wariyey wuxuu sheegaya ninku hadduu ku yidhaahdo walaalkii yaa kaafir gaalkiiow nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam faqad ba'a bihi axaduhumaa midkood baa la noqday riwaayo kale waxaa ku soo aroortay faqad wajaba alkufru calaa axadihimaa midkood baa kufrigiisu waajibay yani kufrigu midkoodbu ku dhacay ama ka lagu sheegaayo ama kan yidhi labadooda mid ahaan buu ku dhacayaa hadduu ka kale ka baaqdo isagu ku dhacayaa xadiis kale waxa uu sheegayaa in nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ayuma mri'in qaala liakhiihi ya kaafir faqad ba'a biha axaduhuma in kaana kama qaala wa rajacat calayh hadduu mid walaalkii ku yidhaahdo gaalow ama gaal baa tahay yacni midkood baa la noqday hadduu yahay sida uu yidhi dee ka lagu yidhi baa markaa qaatay wa ilaa rajacat calayhi haddii kale isagay ku soo laabmaysaa ku soo noqonaysa xadiiska saxiixa bukhaari iyo muslim soo wariyeen wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man ramaa mu'minan bikufrin fa huwa ka qatli ka muumin gaalnimo ku ganaa ganistaa uu ku ganay waxay ka dhigan tahay dilis uu diloo kaley ka dhigan tahay yacnii bukhaari saxiixiisa kusoo soo wariyey marka ruuxa in gaalnimo lagu sheego la yidhaha gaal baa tahay waxay la mid tahay dil la dilay ayay la mid tahay sida xadiisku sheegaayo waa waciid daran waa arrinka keensaday culammada qaarkood inay yidhaahdaan sida bacdu asxaabi wujuuhi shaaficiya mutawalli waghayruh hadduu markaa ruuxaan gaal ahayn gaalaysiiyo waa gaaloobayaa liannahu sama alislaama kufra ruuxaan gaal ahayn hadduu yidhahda gaal baa tahay waa gaaloobayaa buu yidhi waayo islaamnimadii buu gaalnimo ku magacaabay ruuxa islaamnimada gaalnimo ku magacaabaana laa shaka inuu gaaloobayo laakiin agarka culammadu waxay yidhaahdeen inuu gaalnimo ruux ku sheego aan gaal ahayn dee waa ku gaaloobaya milladdu kaga baxaya la odhan maayo waayo islaamnimada inuu gaalnimo ku magacaabo muraadkiisa ma ahayn laakiin wuxuu islahaa dee ruuxan islaamnimadii waa ka baxay laakiin muraadkiisu ma ahayn inuu islaamnimada gaalnimo ku magacaabaayo saas aawadeed ta'awul hadduu arrinkaasi u dhaco laguma gaalaysiinaayo shaki male taas ikfaar lmutaawiliin baab ku saabsan ayuu bukhaari saxiixiisa baabaystaa adilada qaarkoodna ku soo arooriyaa waxaana jira bacdu saxaaba oo ta'awulan yacni saxaabo kale kufri ama nifaaq ku ganay sida waxaa weeye hadalkii cumar dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq yacni nifaaq buu ku ganay riwaayo kalena waxaabay sheegaysaa waa gaaloobi fa innahu qad kafar waxaa kaloo soo arooray axaadiis kale oo sheegaysa saxaabada qaarkood saxaabo kale inay ku ganeen ta'awulan inay nifaaq ugu ganeen dabeedna nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam alaysa yatashahhad qaaluu bala walaa shahaadata lahu alaysa yusallii qaala bala walaa salaata lahu qaala ulaa'ika aladiina nahaani illaahu can qatlihim waxaa laga deliishanaya calaa kulli xaal ta'awul hadduu arrinkaasi u dhaco oo cid munaafiqnimo ama gaalnimo loogu gano ta'awulan inaan ruuxu ku gaaloobin axaadiista haddaa maxaa lagu xambaaraya bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen ismigii takfiirku uu lahaa gaalaysiintu dembigay lahayd baa ku soo noqonaysa waa weji weji labaad culamada qaarkood waxay yidhahdeen gaalnimada lafteedu ma'aalan inay ku soo noqoto ayuu halis u yahay oo caaqibada arrinkiisu ku dambeeyo kan bikayri xaqin wax ku gaalaysiinaya isagu inuu gaaloobo oo wuxuu cid kale ku ganayey isagii lagu imtixaano wuxuu halis u yahay hadal kufri intuu ka soo baxo ama gaalnimo uu ku dambeeyo in gaalnimo loo dilo oo ay tahay caaqibadii bakyiga uu la yimi ee uu cid xaqdarra ku gaalaysiiyey marka taasna sidaas yada ah labadaa weji ayay culammadu marka ay sheegeen oo ay tilmaameen way dhici kartaa dadka qaarkoodba inay mid ugu dhacdo oo qaarna ismiga iyo dembiga ku soo noqdo qaarna caaqibadooduba ay ku dambeeyaan kufri cuquubo lagu ciqaabayo daraaddeed yacnii sidaas ay ku dambeeyaan waxaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man sallaa salaatana waistaqbala qiblatana wa akala dabiixatana fadalika almuslimu aladii lahu dimmat allahi wa dimmatu rasuulih fala tukfiru allaha fii dimmatih nebigu wuxu uhi calayhi asalaatu wassalaam xadiiska saxiixa man sallaa salaatana ku kastoo tukada salaaddayada wastaqbala qiblatana qaabilo qibladayada wa akala dabiixatana cuna waxaannu gowracno kaasi waa muslimkii ay u sugnaatay dimmada ilaahay iyo dimmada rasuulku sala allahu aleyh wasalam xadiidku wuxuu ku tusinayaa ciddii ashyaadaa la imanaysa asal inay tahay inuu muslim yahay alaslu fiiha annahu muslim asalkaasaana la istisxaabaya dadka qaarkood waxaa dhacday inay leeyihiin qof tukanaya oo annaan waxba ka arag oo qibladii qaabilaya oo ashahaadanaya oo ama addimaya ama qiimaya oo ay maqlayaan oo ay arkayaan ayay waxay leeyihin salaadda ku xidhan mayno ilamaa iyo aanu ogaanno ictiqaadkiisa uu rumaysan yahay aanu ogaanno xadiidku wuxuu caddaynayaa ashyaadaa hadduu ruuxu la yimaado asalku inuu yahay inuu muslim yahay asalkaana la istisxaabayo in la yidhaahdo caqiidadiisa inaan ogaadaa sharti ah haddii kale salaad ku xidhan maayo culammada islaamka waxay yidhi ma jiraan culammada ahlu sunna waljamaaca cid sidaa tidhi ma jirto waana arin markaa khilaafsan nusuusta iyo adilada iyo ictiqaadka ahlusunnati waljamaca khilaafsan qof kasta oo tukanayo qiblada qaabilaya sabab aan loola tukanayn ilaa la ogaado oo gaalnimadiisa la ogaado in la yidhahdo lagu xidhan maayo baatil weeye waayo nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam man sallaa salaatana waistaqbala qiblatana wa akala dabiixatana fadalika almuslim aladii lahu dimmat allah ya marka adiladu waxay inoo sheegaysaa in takfiirka aan lagu dheerayn laa tarjicu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd asalna waxaa qofku hadduu islaamnimada muujisto inuu muslim yahay ibnu taymiya wuxuu yidhi falaysa liaxadin an yukafira axada min almuslimiina wain akhطa'a wahalita xata tuqaama calayhi alxujatu watubayana lahu almaxaja ruuxna uma sugna oo uma bannaana inuu ruux muslimiinta ka mida gaalaysiiyaa uma bannaana walow ruuxaasi haba qaldamo oo ha ilaa xujada lagu oogaayo inuu gaalaysiya uma banaano waman habata iimaanuhu biyaqiin ku kastaoo iimaanku yaqiin ugu sugnaaday ku kasta oo iimaanku yaqiin ugu sugnaaday lam yazul dalika canhu bishaki kaasi kagama zuulayo kagama guuraayo shaki kagama guuraayo laga shakiya iimaankiisii alaslu baqaa'u ma kana cala ma kaan alyaqiin laa yazuul bishak bal laa yazuulu ila bacda iqaamati alxujati wa isaarat shubha kama zuulaayo iimaanku inuu ku sugan yahay islaamnimadu ilaa xujada lagu oogo dabadeed mooyaane shubhadana laga zuuliyo dabadeed mooyaane walow kufriba hala la yimaadee iimaankaasi ka zuuli maayo ee iimaankii baa loo xukumaya la istisxaabaya la weheshanayaa inuu markaa waxa muslim yahay oo asalkii islaamnimadu u sugantay ahlucilmigu siday tilmaamayaan saas weeye takfiirkuna waa xaq ilahi iyo rasuulkiisu leeyihiin alkufru xaqullahi uma rasuulihi binnasi yahbutu laa biqowli fulaani waa ka ibnuqayim odhanaya takfiirku waa xaqii ilaahay iyo xaqii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ilahy iyo rasuulkiisa u xaq leh inay cid gaalaysiyaan cidday gaalaysiyaanun bes gaalaysiin cid kale ha gaalaysiin xaqaad adigu leedahay ma xaq caalim leeyahay ma xaq imaam leeyahay ma waa xaqullaahi uma rasuulihi binnasi yasbutu laa biqowli fulaani nas buu ku sugnaadaaye hebel baa yidhi kuma sugnaado nas buu ku sugnaadaa daliil baa la rabaa cidda ilaah rasuulkiisu gaalaysiyen bes waa in la gaalaysaa cidaynay gaalaysiin waa inaan la gaalaysiin waajibku saas yadaa weeye waxaa lagu gaaloobaa waxay leedahay odhaah waxay leedahay ficil waxay leedahay ictiqaad waxay leedahay shaki waa arbacatu anwaac waa afar nooc odhaahyada qaarkood gaalnimo waa tahay walow camal ahaan bayaanu u samayn caqiide ahaanna yaanu uba rumayne hadduu hadalka gaalnimadaa ku hadlo biqasdin wa macrifa uuna garanaayo uuna u badheedhay walow kaftanba ha ka ahaato dheelleelba ha ka ahaato dhab yaynay ka ahaan waa ku gaaloobaya milladdu kaga baxaya qowl keliyaa lagu gaaloobaa ficil keliyoo la sameeyaa lagu gaaloobaa oo laakiin biqasdin wa macrifa ku dhacay walow ciyaarba ha ka ahaato ciyaar ciyaar buu isugu taagay musxafka isagoo u badheeray garanaya inuu qur-aan qur'aanka yahay ama ogaan buu ugu tuuray qaaduraadkiiyo najaasada waana u bareeray qur'aankii inuu yahayna waa garanayey ciyaarba ba ha ka ahaato hadday doonto wa kufri billaah milladda bilkulliyuu kaga baxaya ictiqaad keliyaa lagu gaaloobaa oo aanu qofku kuna hadlin samayna waa ictiqaad faqad caqiida kufriya hadduu ictiqaadiyo wa in lam yantiq bihi walam yacmal waa ku gaaloobaya milladdu kaga baxaya shaki baa lagu gaaloobaa ictiqaadkii jaazim baa laga rabaa inuu go'an yaho qaatic yahay haddii shaki ka galo wartalow qiyaama ma jiraa mise ma jiro miladii waa ka baxaya wartalow dadka jidhkooda ma la soo saaraya arwaaxda in la soo celinaya gartaye jidharka ma la soo celinaya mise lama soo celinayo waa ka shakiyey ictiqaadkii jaazimkaabuu ka baxay wuxuuhi waxaan ka shakisnahay ama qalbigaba iska yidhi shaki uu ka shakisan yahay in jirarka la soo saarayo lasoo celinayo ama in qiyaamaba jiro ya waa gaaloobaya milladdu ka baxaya caqiide kastoo kufri ah oo u ictiqaadiyana waa ku gaaloobaya yaanu kuma hadlin marka waxaa lagu gaaloobaa waxay leedahay qowl keli ah ficil keli ah ictiqaad keli ah shaki keli ah ha yeeshee axkaamta adduunya daahirka ah wixii daahirunbay ku tacalluqdaa baatinkii ma garan karro saas aawadee waa kan sheikhulislaam ibnu taymiya odhanaya faman qaala aw facala maa huwa kufrun kafar wain lam yaqsid an yakuuna kaafira id laa yaqsid lkufra axadun ila maa shaaa allah kii yidhaahda ama sameeyo wax gaalnimo ah waa gaaloobayaa wain lam yaqsid an yakuuna kaafira yaanu uba qasdin inuu gaal noqdo ee waa gaaloobaya milladda waa ka baxaya id laa yaqsidu alkufra axadun ila maa shaa allah waayo gaalnimada cidi uma qasdayso uma doonayso yacnii ciduu ilaahay doono mooye cid kale inay gaalowdo marka hore ma rabto laba qasad baa kala jira mid waa qasdun lilmukafir waxa lagu gaaloobaya in loo qasdo taa waa la shardiyaa shayga lagu gaaloobayo inuu u qasdaa waa shardi laakiin inuu ku gaaloobo inuu uga jeedo aad gaalowdid shardi ma aha waa laba qasdi wa qasdun lilmukafir yani sababta wax gaalaysiinaysa inuu u qasdaa waa shardi haddaanu mukafirka u qasdin khata' buu noqonayaa ama sahwi ama markaa halmaan ama wax la mida inuu kaga dhacay khaa khata'una waa marfuuc ya akhta' min shiddati alfarax khata' waa marfuuc walaysa calaykum junaaxun fima akhta'tum bihi walakin ma tacammadat quluubukum rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na qaala allahu qad facaltu waa ka muslim saxiixa ku soo wariyey in nebiguu sheegay sala allahu aleyh wasalam inuu ilaahay yidhi waan yeelay marka wixii khatay waa marfuuc marka laakiin lama shartiyo inuu uga jeedo aad gaalowdid sharti maaha tauu sheikhu nafinaya waa taas wain lam yaqsid an yakuuna kaafira id laa yaqsidu alkufra axadun ila maa shaaa allah waayo gaalnimo cidda u qasaddaa aad gaalowdid waa iska yar tahay ciduu ilaahay doono ayuunbaa markaa sidaa ku dhacda bimacnaa waxa weeye muraadka uu sheikhu uga jeedaa waxay tahay waa yar yihiin cidda sidaa ku dhacdaa cibaaradu sidaa u dhigay marka waxyaalaha lagu gaaloobayaa way fara badan tahay ashyaa badan bay u qaybsan tahay odhan mayno wax camala laguma gaaloobo haddaan caqiida wehelin waayo gaalnimada in ictiqaad loo shartiyaa ma jirto qul abillaahi wa aayaatii wa kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum maxay ku gaaloobeen istihzaa'gooday ku gaaloobeen may sheegan Eh, inay caqiidaysan yihiin ee eh, waxay sheegteen inay ku dheeleelayeen hadalka kufriga ah kaftan baan unanibayahay yahay ciyaar laguma beeninoo lama odhan been baa sheegaysaane waxa u tidhaahdeen ictiqaadaa rumaysan tihiin ee eh, siday sheegeen ayaa xukunkii haddana laga sababeeyey qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum marka biistihzaa'in bay ku gaaloobeen inaan ictiqaad loo shardinayn baa laga qaadanaya laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam lama odhan qaaluu wactaqaduu war miyaa ku haysaan qur'aanka wactaqaduu mujarad qawl manaadka xukunku ku xidhay sharciga waa ma maxay sharcan manaadka lagu xidhay waa qawl qawlkaasi waa inuu yahay qawl aan dee khata ahaynee muraad ah waa in loo qasday biqasdin wa macrifa biictiqaadin odhan mayno waayo iyo kaftan xataa haddii uu isagaan caqiidaysnayn waa gaaloobaya haddii caqiida raacdana waa gaaloobaya shaki male marka waxa weeye anwaacda lagu gaalooba aad iyo aad bay u badan tahay waxaa loo baahan yahay in loo aqoon yeesho ayaa aad iyo aad loogu baahan yahay halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk